مفرد واجعله في التانيث والتذكير مطابقا للمظهر المذكور مثاله قد جاء حرتان منطلق زوجاهما العبدان ومثله أتى غلام سائلا زوجته عن دينها المحتاج الله bismi illaahi raxmaan raxiim waxaynu in sha allahu tacaala ka bilaabaynaa casharkeenna danna wa akhawaatuhaa oo qaybta saddexaad ee nawaasikhda ah danna wa akhawaatuhaa oo qaybta saddexaad ee nawaasikhda ah ereyada loo yaqaano danna wa akhawaatuhaa waa sagaal ficil sagaal kuba mubtade iyo khabar ayay dusha ka galaan mubtadaha iyo khabarka labadaba mansuub bay ka dhigtaan mubtaduhuna mansuub mafcuulu awala baa la odhan khabarkana mansuub mafcuulu haaniya ayaa la odhan labaduba mansuub bay isla noqonayaan markaa waa mubtadihii iyo khabarkii nawaasikhdii hore waxay kaga duwan yihiin danna waa akhawaatu ah kuwan aynu leenahay labunbaa loo qaybiyaa sidaynu ogayn qayb afcaala iyo qayb eh, xuruuf ah laakiin qayb asmaa'ihi ma jirto haddaba qaybtii afcaasha ahayd ayay kaana wa akhawaatuhaana mubtadihii marfuucu ka dhigatay danna wa akhawaatuhaana labadiiba mansuub bay ka dhigtay waxay kaga duwan tahay haddaba danna wa akhawaatuhaa labadii qaybood ee hore kaana wa akhawaatuhaa iyo inna waa akhawaatuhaa faaciluma baahdaan inna wa akhawaatuhaa waa xuruuf xarafkuna faaciluma baahdo markaynu kaana waa akhawaatuhaa doonaynaana waa ficil kaana waa akhawaatuhaa laakiin afcaashaasi faacil ma qaataan haddaba danna wa akhawaatuha oo kuwan aynu marayna ah mubtade iyo khabar markaan ku darayo horta mubtadaha iyo khabarka ka hor faacil bay qaadan waa inay faacil helaan faacilkaa markay qaataan ayay kadib mubtadihi khabarkii u gudbayaan danna waa akhawaatuha waa sagaal ficil sagaalka ficil sidaynu ognahay labuunbaa loo qaybiyaa ama baa loo qaybiyaa afcaalu lquluub iyo afcaalu tasyiir labadaa guruubuunbaa laga dhigayaa afcaalu lquluub waxa weeye afcaal macnahoogu qalbiga ay ku tacalluqaan sida danno oo kale maluhu qalbigu ku tacalluqaa calimo oo kale yaqiintu qalbigay ku tacalluqdaa afcaalu tasyiirna waa afcaal ku tusaysa wax xaalad iska wareeji iska bedelay oo xaalad kale u bedelmay sida markaan idhaahdo jacaltu diina ibriiqan oo kale dhoobadii kildhi ka dhigtay bay iska beddeshay oo kildhinimo ayay isku beddeshay kolka afcaalu tasyiir baa qaybtaana la odhanaya haddaba sagaalka ficil bal ila eega danna ayaa u horaysa danna danna af carabiga marna malay ku timaadaa marna yaqiin bay ku timaadaa danna wuu yaqiiniyey iyo danna wuu maleeyey labadaba way ku timaadaa danna wuu yaqiiniyey markaynu leenahay waa aayadda qur'aanka ee suuratulbaqara bilowgeega ilaahay uu kaga hadlay alladiina yadunnuuna annahu mulaaqu rabbihim alladiina yadunnuuna annahu mulaaqu rabbihim eeg waxaa laga hadlayay kuwa khaashiciinta ayaa laga hadlayey waa aladiina kuwa yadunnuuna yaqiiniya annahum mulaaquu rabbihim inay rabbigood la kulmayaan haddaad adigu tahay qof muslima ah oo muwaxid ah inaad ilaahay la kulmi miyo ma kugu yahay mise yaqiin ilaahay inaad la kulmi ma yaqiinba mise waa ma leh waa yaqiin haddaba maxaad ku macnaynaya aladiina yadunnuuna annahum mulaaquu rabbihim kuwa malaynaya miyaynu odhanaynaa inay ilaahay la kulmayaan war muslim baa tahay ma malaynaysid inaad ilaahay la kulmaysid yaqiin buu agtaada ka yahay la kulanka ilaahay kolka danna marna malay ku timaadaa marna yaqiin bay ku timaadaa danna wuu maleeyey iyo wuu yaqiiniyey khaala sidoo kale waa malay ku imanaysaa khaala wuu maleeyey xasiba yaqiin iyo malaba way ku timaadaa malaha ayaa fara badan zacama waa malaha ayay ku timaadaa oo de zacama wuu maleeyey baad odhan ra'aytu ma aha aragtidii maanta ra'aytu waan arkay ma aha ra'aytu waan yaqiiniyey uu yaqiiniyey weeyi ra'aytu waan yaqiiniyey weeyi wajadtuna waan yaqiiniyey weeyi calimtuna waan yaqiiniyey weeyi jacaltu waan ka yeeshay weeyi ittakhadtuna waan ka dhigtay weeyi waxaynu haynaa inaa waan filayaa sagaalkii ficilba inaynu hayno maxaa male ahaa afar baa male ah waa danna iyo khaala iyo xasiba iyo zacama afartaasi waa male maxaa yaqiinin ah saddex baa yaqiinin ah waa ra'aa iyo wajada iyo calima saddexdaasina waa yaqiinin wuu yaqiiniye afar iyo saddex waa isku imisa toddoba toddobada afcaalulquluub baa laysku yidhaahdaa afcaalulquluubba inta malaha aana afcaalurujxaan la odhanaya inta yaqiinta aana afcaalulyaqiin la odhanaya oo afcaalulquluub baa laba guruubisna sii kala noqonaya afcaalu tasyiirna labu ka soo qaatoo jacala iyo itakhada labada ayuu ka soo qaatay waxaad hadaba ogaataa mubtadiya khabar bay nasbinayaan oo danna mubtade iyo khabar bay labadaba nasbini siday mubtadiya khabarka u nasbin bal ii sheeg mubtade iyo khabar waxaan idhi muxamedun qaa'imun muxamedun qaa'imun labadaba mansuub bay ka dhigi oo muxamedkana mafcuulu awal ah qaa'imkana mafcuulu haani ah danna markay ku biirto laakiin dannadani waa inay faacil qaadataa ficilka danna ah baad sheegi faacilkiisii baad sheegi mubtadiya khabarkii oo labaduba mafcuulun bihi noqonaya mansuuba ayaad ka dambaysiini waxaad odhanaysaa muxamedun waa jumla ismiye markaad ku caliyun caliyun tani waa faacilkii dhanna caliyun muxammadan qaa'iman dhanna caliyun muxammadan qaa'iman kolkaa dhanna waa ficilka naasikha ah caliyunna waa faacilkiisa marfuuca ah muxammadanna waa mafcuulu awalkii mubtadaha ahaan jiray qaa'imanna waa mafcuulu haanigii khabarka ahaan jiray insibku nasbi bidanna ba'dani waa bidanna kelmadda danna'a almubtada'a mubtadaha ku nasbi maca alkhabari khabarka miciisa isagoo ah mubtadaha iyo khabarkaba waa la nasbin oo danna ayaa kuu nasbini insib nasbi bidanna kelmadda danna'a ku nasbi almubtada'a mubtadaha oo maca alkhabari khabarka miciisa ah wa kulli ficlin ereygaa kulli wuu hoos dhigan yahay wa kulli ficlin ficil kastana ku nasbi haddaba wa kulli ficlin maxaa halkaa qadaran babaa u qadaranoo bidannadii horuu ku cadfan yahay wa bikulli ficlin bay ka dhigan tahay markaa wa bikulli ficlin ficil kastana ku nasbi mubtadaha iyo khabarka oo bacdahaa dannada ka dambeeya oo calal ahari raadkeega ku sugan ficil kaste oo danno dabadeed la sheego mubtadihii iyo khabarkiibaad ku nasbini halkaa waxaan kaga baxnay qodob muhiima oo ah danna wa akhawaatuhaa shaqada ay qabtaan waa mubtadiya khabarkaba inay nasbiyaan inta ay faacil qaateen kadib marka koobaad faacil bay qaadan marka xigana mubtadiya khabarba way nasbin ka khiltuhu oo kaleba weeyi khiltuhu waan maleeyey xasibtuhu oo kaleba weeyi xasibtuhu waan maleeyey zacamtuhu oo kaleba weeyi zacamtuhu waan maleeyey ra'aytuhu oo kaleba weeyi ra'aytuhu waan ogaaday wajadtuhu oo kaleba weeyi wajadtuhu waan ogaaday calimtuhu oo kaleba weeye alimtuhu waan ogaaday haddaba ra'aytu waan yaqiiniyey weeyi hadday aragti noqoto maaha baabkeenan ra'aytu waan arkay hadday noqoto hal mafcuulun bay qaadataa ra'aytu kelidaan ka wareemay hadday noqoto ra'aytu kelida ayaan ka toogtay ra'aytu hadday tahay takelida ana hal mafcuulun bay qaadan ra'aytu hadday laakiin tahay ta yaqiinta ah ama ra'aytu ay tahay ta malaha ah ama ra'aytu ay tahay ta riyada ah saddexdaasiba laba mafcuul bay qaadanayaan oo waa ta mubtadiya khabarka ayay gelayaan ra'aytuhu wajadtu waan helay maaha hadday wajadtu waan helay tahay hal mafcuulun bay u baahantahe teeninba ma aha wajadtu waan ogaaday wey waa yaqiin inaa wajadnaahu saabiran nicma alcabdu inahu awaab ilaahay markuu ayuub ka hadlayey buu yidhi inaa wajadnaahu waxaanu ku ogaanay saabiran adkaysta inuu yahay wajadnaahu waanu hellay ha odhan ilaahay muu ka lumay ilaahay kama lumin ayuube waanu hellay ha ku macnaynine innaa wajadnaahu waanu ogaanay saabiran baanu ku ogaanay adkayste adkayste inuu yahay baanu ku ogaanay kolkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hore ma ogayn maaha macnaheeguye ilaahay wuu ogaayo cilmigiisa wax kasta dee sidaynu ognahay jus iyo kulliyaadkaba wuu ku tacalluqaa laakiin sida muctasilada ha odrhanin kulliyaadka unbuu ilaahay cilmigiisa ku tacalluqaa kuliyaad iyo jusiyaadba uu ku tacalluqaya jacaltuhu waan ka yeeshay jacala waa ka yeelasho ittakhadtuhu waan ka yeeshay isna waa ka yeelasho wa kullimaa shay kaste kullidaana waa la kasrinayaa waayo bidannadii bay ku cadfan tahay wa kullimaa shay kaste ku nasbi laba ficil oo min haadihi ficilladan aan soo sheegnay sarraftahu aad ka sarbixisay ficilladan aynu soo sheegnay ficil kastaoo laga jiito ama laga samaysto ama laga dhashado isna mubtadiya khabar buu qaadanayaa wa kullimaa shay kaste mubtadaha iyo khabarka ku nasbi min haadihi tan aynu soo sheegnay sarraftahu ad ka sarbixisay falyuclaman sida ha la ogaado tusaalayaashii buu doonayaa inuu bilaabo ka qowlihim odhaahdoodaoo kaleba weeyi danantu waxaan u maleeyey zaydan zayd munjidan badbaadiye away ficilka naasikhi hadda danantu zaydan munjidan markaan idhaa waa danan oo nuunka nuunka dambe ku jooga yaa faacil u ah markaa danantu zaydan munjidan yaa faacil u ah taadaa danantu ku jirta ayaa faacil u ah yaa mafcuulu awal ah kii mubtadaha ahaan jiray waa zaydan yaa mafcuulu haaniya kii khabarka ahaan jiray waa munjidan labadiiba mansuub baynu ka dhigannay wajcal lanaa ilaahow nooga yeel haadalmakaana makaankan aan joogno masjidan masaajid ilaahow nooga dhig ilaahow dhulka adiga ayaa kala doorta eh goobtan aan joogno masjid nooga yeel ijcal waa ka yeelidii ficilka naasikhiihi mee haddaba waa ijcal faacilkii uu qaadanayeyna mee waa damiir mustatir wujuub oo anta ah mafcuulu awalkii mubtadaha ahaan jirayna mee waa haadalmakaana haadaada almakaanaduna waa bedel ama bayaan ama sifa waxa doonto ka dhig aaway mafcuulu aanigii khabarka ahaan jiray waa masjidan masjidan waa mafcuulu aani khabarna wuu ahaan jiray sidaynu ognahay macnaha aan isku soo xidhno afartaa bayd ee qura ee sheekhuna waasikhda kaga warbixiyey ficilada naasikha loo yaqaano ayuu sheekhu afartaa beyd kaga warbixiyey beydka koobaad wuxuu kaga warramay camalkooga beydka labaadna wuxuu kaga warramay tiradooda iyo cadadkooga beydka saddexaad dhammaadkiisana wuxuu kaga warramay wax kastaoo laga ishtiqaaqdo ficiladani inuu sida ficiladanoo kale mubtadiya khabar u baahan yahay uu nasbiyo beydka afraad ee u dambeeyana tusaalayaasha ayuu ku soo qaaday waa camalka waa cadadka waa waxyaabaha mutasarifka ah camalka ay samaynayaan iyo tusaale amiladii afarta bayd saasay u kala qaybsan yihiin insibni yahow nasbi talow yaa lala hadlayaayoo nasbinaya waa kullu man yataata alkhitaab qof kaste oo caqli leh oo inuun af carabiga ku hadli karayow mubtadihi khabarkaba nasbi insibni yahow nasbi bidanna kelmadda danna'a ku nasbi almubtada'a mubtadaha nasbi maca alkhabari khabarka miciisa isagoo an nasbi mubtadahana waynu nasbin khabarkana waynu nasbin wa kulli ficlin ficil kasdaku nasbi ficilka oo bacdahaa danna dabadeed ahaaday ficilka oo calal ahari iyada raadkeega ku taagan oo iyada daba socda ka khiltuhu oo kale wey ka labadaba nasbinaya xasibtuhu oo kaleba wey ka labadaba nasbinaya zacamtuhu oo kaleba wey ka labadaba nasbinaya ra'aytuhu oo kalaba wey ka labadaba nasbinaya wajadtuhu oo kalaba wey ka labadaba nasbinaya calimtuhu oo kalaba wey ka labadaba nasbinaya jacaltuhu oo kalaba wey ka labadaba nasbinaya itakhadtuhu oo kalaba wey ka labadaba nasbinaya wa kullimaa shay kastana ku nasbi shayga oo min haadihi ficilladan aan soo sheegnay sarraftahu aad ka fal falyuclaman sidaa haddaba ha la ogaado ka qowlihim qowlkooga oo kalaba weeyi danantu waxaan u maleeyey zaydan zayd munjidan badbaadiye ayaan u maleeyey wajcal lanaa naga yeel nooga yeel haadalmakaana makaankan masjidan meel masaajid ah ilaahayow meesha masaajid nooga dhig sheekheenna shaarixa ah imise bayd ayuu soo qaatay oo baabkan uu soo qaatay laba bayd buu u soo qaatay baydku waa kan isla safxaddanan hayno uun miduwaaka ku yaalla wuxuu leeyahay gabay buu tiriyey nin gabaya ahiyo wuxuu yidhi dacaanii lkhawaani caamahunna wakhiltunii liyasmun falaa udcaa bihi wahwa walu ninkani waa nin hablaha ayuu hadalay ku yidhaahdeen ka xanaaqaya hablo ayaa la hadlay hadal bay ku yidhaahdeen hadalkiibuu ka xanaaqay hablounbuu soo maray oo adeeruunbay ku yidhaahdeen adeer unbay ku yidhahdeen kelmadii adeer ahayd buu ka xanaaqay kolkaa wuxuu leeyahay aan leeyahe magacayga miyey garan la'yihiin maxay adeer ii leeyihiin buu yidhi dacaanii waxay iigu yeedheen alqawaanii kuwii qurquruxda badnaa ee inay isqurxiyaanba ka maarmay camahunna adeerkood inaan ahay bay iigu yeedheen adeer bay iigu yidhaahdeen buu yidhi wakhiltuni eegtaadaa wuu inaga kor dhabay gabay kitaabkuye taadu way godan wakhiltuni waxaan isku yaqiiniyey khaaladu marna malay ku timaadaa marna yaqiin wakhiltunii waxaan isku yaqiiniyey liyasmun inaan magac leeyahay oo falaa udcaa bihi layguma yeedhayo wahuwa magacan ana awalu ka horreeyey adeernimada halkay adeer iga leeyiin may hebel iga yidhaahdiin buu ilan adeernimada magacaygaa ka horreeyey maalintaan dhashay magacaa waa lay bixiyey kolkaa wuxuu usoo qaadanayaa khiltuniidaasoo khaalada oo male aan ahayne yaqiin ah ayaynuu soo qaadanay markaa gabayga kalena waa gabayga boggaa bogga ku xiga muxuu idhi gabayaaga tirinayaa saxaabi buu ahaa gabayga ninka tirinaya xasibtu n tuqaawal juuda khayra tijaaratin rabaaxan idaa ma lmaru asbaaxa haaqilan xasibtu waxaan ku yaqiiniyey waan u maleeyey ha odhan gabaygaa saxaabigu tirinayo xasibtu maaha male waayo wuxuu ka hadlayaa qofku markuu cuslaado ayuu yidhi culaysku waa maxay waa markuu dhinto qofku markuu dhinto waxa anfacayaa waa laba qodob buu yidhi allakabaqa iyo iyo gacan furnaanta labadaa qodof baa geerida kadib qofka anfici doona inuu ilaahay qofku ka baqayey iyo inuu ahaa qof gacan furan oo ilaahay dartii wax ula baxayey haddaba arrinkaa miyaad malaysaa geerida kadib alla allakabaqu inay ku anfici doonto ama gacan furnaanta inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dee ajri badan kaa siinaya maad malaysaa mise waad yaqiinisaa qof muslimana waa tahay hadda war waad yaqiinisaa kolkaa xasibtudaa male ha ku macnaynine yaqiin ku macnee xasibtu waxaan ku yaqiiniyey atuqa alla kabaqa waxaan ku yaqiiniyey waljuuda deeqsinimadana waxaan ku yaqiiniyey khayra tijaaratin ganacsika ugu khayrka badan inay yihiin rabaaxan xagga faa'iidada idaa malmar'u markuu qofku asbaxa ahaado faaqilan mid cuslaaday qofku markuu cuslaado faa'iidada ugu badani laba ilood bay uga soo baxaysaa alla ka baqi intuu noolaa uu ilaahay ka baqayey iyo gacan furnaantii intuu noolaa uu deeqsiga ahaa haddaba waxaad ogaataa culayskaasina waa geerida kadib wuxuu u soo qaatay sheekhu gabaygan xasibo oo bimacnaa yaqiin ah xasibo oo yaqiin faa'iidaynaysa ayuu u soo halkaa waxa inoogu dhammaaday culimo icraabka mustaqilka ee madaxa bannaan iminka faacilka keligiibaa marfuuc noqonaya mubtadaha keligiibaa marfuuc noqonaya halkanna wuxuu doonayaa inuu sheekhu inoo bilaabo icraabka shayga la icraabayo calaa sabiili tabac laakiin lagu icraabayo calaa sabiili tabac calaa sabiili tabac macnaheegu waxa weeye waa shay la icraabayo oo icraabka si madax banaan isagu aanu lahayne ka ka horeeya ayuu taabicu yahay oo kaa ka horreeya haddii marfuuc laga dhigana marfuuc buu noqon kaa ka horreeya hadii mansuub laga dhigana mansuub buu noqon ka horreeya haddii majruur laga dhigana majruur buu noqon kaa ka horreeya mararka qaar hadduu majzuum noqdona majzuum buu la noqonaya calaa sabiili tabac baa loo yaqaanaa marka calaa sabiili istiqlaal maaha baabunacti waa nactigu baabkii uu lahaa nactiga baabkiisii baynu halkan ku arkayna afar baa haddaba tawaabicda loo yaqaanaa mid waa nactiga midna sidaynu ognahay waa cadafka oo dee u sii qaybsama mid waa bedelka midna waa tawkiidka afartaasaynu halkan insha allahu tacaala ku arki doonaa cashar cashar baynu u qaadan doonaa insha allahu tacaala baabunacti culimo baabkan laba magac baynu u soo bixinay qolo waa nacti bay u yaqaaniinoo baabunacti bay yidhaahdeen qolona sifay u yaqaaniinoo baabu sifa bay yidhaahdeen nacti iyo sifo waa tilmaan adigu af soomaaliga wax ma tilmaantay weli haddaad af soomaaliga wax tilmaami karto tilmaantu waxay icraabka ku raacaysaa kolba ka la tilmaamayo uunbay ku raaci kolkaa kala tilmaamaya hadduu marfuuc yahay tilmaantuna marfuuc bay noqon bal hadda u fiirso waxaan doonayaa inaan tilmaamo makarafoonkan hortayda yaalla maxaan odhanayaa makarafoonkan markaan tilmaamayo waxaan odhanaya waxaan arkay makarafoon madow yaa tilmaana haddaba bal halkaa tilmaan ka soo saar makarafoon madow markaan idhaa yaa tilmaana ereyga madowga ah may makarafoonku maaha tilmaana waxaan arkay makarafoon madow markaan idhaa madowgaa tilmaana yaana la tilmaame ah makarafoonkaa la tilmaame ah. haddaan idhaahda ka waran nin gaaban gaaban baan arkay yaa tilmaana gaabnaantaa tilmaana yaana la tilmaame ah, ninka ayaa la tilmaame ah. haddaan idhaahdo ka waran nin buuran baan arkay yaa tilmaana buurnaanta yaana la tilmaame ninka haddaba waxaa lainooga baahan yahay tilmaantu waa inay raacdaa kolba kala tilmaamayo kala tilmaamaya hadduu marfuuc yahay iyana marfuucuunbay noqon kala tilmaamaya hadduu majruur yahay iyana majruurun bay noqon kala tilmaamaya hadduu eh, noqdo eh, mansuub iyana bay noqon laakiin jasmo ma wada noqdaan taa ogaada majzuum islama aha oo nactigu ficilada mamnuuc buu ka yahay nactigu ficilada mamnuuc buu ka yahay waxaynu ognahay nactigu asmaada uunbuu u gaariyey ficilka waa ka mamnuuc saa darteed nacti jasmisani ma jiro culima haddaba intuuna nactiga sheekhu dhex gelin nactiga laba guruubunbuu inooga dhigay laba qayboodunbuu nactiga ka dhigay waa labada loo qaybiyo nactigu inuu xaqiiqi yahay iyo nactigu inuu sababi yahay labadaasaa nactiga loo qaybinaya nacti xaqiiqiya iyo nacti sababiya talow maxaan ku kala gartaa nactiga xaqiiqiga ah iyo nactiga sababiga ah maxaan ku kala gartaa maxay maxayse kala yihiin labada nacti nactiga markaynu leenahay waa xaqiiqi waxa weeyi marka shay la tilmaamayo tilmaanta hadduu yeesho ka la tilmaamaya hadduu tilmaanta yeesho nactigaa xaqiiqi baynu odhani hadduu shay markaan tilmaamayo tilmaantaa ka la tilmaamayaa uu yeelan waayana nactigaa sababi baynu odhani kolka nactigu waa labadaa qayboodun xaqiiqi iyo sababi waxayna ku kala xidhan yihiin war tilmaanta ma la tilmaamahaa leh mise la tilmaamuhu ma leh intaa un adigu isweydii bal hadda halkan eeg makarafoonkanaan tilmaamiyo tilmaan uu leeyahay baan ku tilmaami si uu xaqiiqi u noqdo marna tilmaan uuna lahayn baan ku tilmaami si uu sababi u noqdo waxaan idhi makarafoon madow baan arkay makarafoon madow baan arkay eeg hadda madowga ma makarafoonkaa leh mise cid kalaa leh mikrofoonkan waa xaqiiqi markaa kol haddaan tilmaamo shayga tilmaantanan ku tilmaamayna isagu uu yeesho xaqiiqi baa nactigaa la odhanaya bal hadda eeg tilmaan kalaan mikrofoonka ku tilmaamiye waxaan arkay mikrofoon ninka sitaa uu dheer yahay waxaan arkay mikrofoon waxaan doonayaa ardayga inaan idiin sheego mikrofoon welibana mikrofoonka inaan idiin tilmaamaan doonaya waayo mikrofoonnada qaarna raggaa gaaban baa qaata makarafoonnada qaarna rag dhaadheer baa qaata markaa si aan makarafoonnada u kala saaro ayaan idin idhi waxaan arkay makarafoon ninka sitaa uu dheer yahay yaa imika tilmaana dhererka ayaa tilmaana yaana la tilmaameah makarafoonkaa la tilmaameah haddaba dhererka ama makarafoonkaa dheer mise makarafoonka ninka sitaa dheer makarafoonkaa dheer mise ninka sitaa kolkaa tilmaantii isagu ma yeelan saw ma nactigaasi muxuu inoo noqday markaa sababi mise xaqiiqi sababi buu inoo noqday haddaba waa inaad nin tilmaanto oo tilmaanta aad ku tilmaamaysa maraad xaqiiqi ka dhigto isla markaa haddana aad mar kale sababi ka dhigto waa nin baa tilmaamaysaa marna xaqiiqi baad ka dhigaysaa marna sababi baad ka dhigaysaa waa tilmaantiisa waxaan arkay nin gaaban aruha maxay talow ma xaqiiqi baa mise waa sababi nin gaaban markaan idhaa waa xaqiiqi waayo gaabnida yaa yeeshay ninka ayaa yeeshay haddana waxaan idhuun waxaan arkay nin walaalkii gaaban yahay eeg waxaan arkay nin walaalkii gaaban yahay kolka gaabnid eeg nin baan hadda arkay baan ku idhi laakiin walaalkii baa gaaban hadda ninkaasi waa la tilmaamay gaabniduna waa tilmaan gaabnida ma ninkaa le mise ninka walaalkiibaa leh ma ninkaa gaabnida le mise ninka walaalkii ninka walaalkii kolkaa waa sababi buu noqday waa inaad kitaabkan tilmaami karto bal ardayo hal ardayo ardayda waxaan ka doonaya kitaabkaa tilmaama laba tilmaamood marna sababi ka dhiga marna xaqiiqi ka dhiga haye sheekh maxamed nacam haye kitaab hee kitaab gelkiisu cad yahay waa yahay waa saas wey waa sababi xaqiiqi maaha waayo kitaabku ma cadda galkaa cad waa sax kitaab far wanaagsan haye may waayo kitaabkaa wanaagsan maadan odhan kitaab wanaagsan baan arkay hadda ayuu xaqiiqi yahay kitaab wanaagsan baan arkay waa sax weeye hadduu xaqiiqi yahay oo wanaagga kitaabka ayaa yeeshay soo aynkaa maaha culimo wanaagga kitaabka ayaa yeeshay kolka xaqiiqi iyo sababi mar kaste oo baabka nactigaa aan u fiirsanno baabka nactigaa markaan u fiirsanno waa inaan ogaanaa haddaba culima waxa la yidhahdaa nactigu hadduu xaqiiqi yahay ilan xaqiiqi iyo sababi baynu kala qaadnaye xaqiiqiga nactiga iyo mancuudku ama tilmaanta iyo la tilmaamuhu afar shay inay iska waafaqaan toban qodob oo halkaa yaalla toban qodob afar kamid mida inay iska waafaqaan baa lagama maarmaana toban qodob oo halkaa yaala afar ka inay iska waafaqaan baa lagama maarmaana bal hadda tobanka qodob ba iga qora eeg afar guruubun ka dhiga alif marka hore qor alif alif intaad qorto saddex nambarsaddex eh, nambar u samee alif ma tidhi saddex nambar u samee rafco nasbo jer saddexdaa ku hoos qoro alifka alifkii maxaad ku soo hoos qaratay eeg alif baa tidhi waa rafco nasbo jer haddana ba dheh ba haddana dheh ba markaan idhaahdana laba ku hoos qoro macrifu nakiro ba markaan idhahdana maxaan ku hoos qorayaa macrifo nakiro labada ku hoos qoro ba'dana macrifo iyo nakiro ku hoos qoro shan ma iga haysiin alifka imisaa ku hoos qornaa saddex ba'dana imisaa ku hoos qornaa macrifiyo nakiro shan ma iga haysiin haddana jiim dheh saddex ku hoos qor mufrad ama ifraad iyo tatniyo iyo jamac saddexdaa jiimkana ku hoos qor ifraad iyo tatniyo iyo jamac saddexdaa jiimka ku hoos qor ifraad tatniyo jamac saddexdaa jiimka ku hoos qor haddana daal dheh daalka laba ku hoos qor tadkiir iyo taniif daal intaad tidhaahdo tadkiir iyo ta'niif waxaan doonayaa haddaad isku tirisiin iminka inta aan idiin sheegay waa toban tobanka afar ka midunbay iska waafaqayaan tilmaanta iyo kala tilmaamaya la tilmaamaha iyo tilmaantiisu afar kamid mida inay iska waafaqaan baa lagama maarmaana afartaasina waa maxay qodobka koobaad afartaa markaan doonayno qodobka koobaad ee tilmaanta iyo la tilmaamaha aan doonayno inay iska waafaqaan waxa weeye icraabka waa saddex icraab mid ka mid a icraabka iska waafaqi ama rafay isla noqon ama nasbay isla noqon ama jarbay isla noqon oo jasmii xaggeen geeye jasmuhu icraabkuu ka mid ahay xaggeen geeye jasmuhu u gaar ahaa nactiganina asmaadu u gaar yahay armayla socotiin hadda culimo waa yahay waa inay mid iska waafaqaan ba'du maxay ahayd macrifiya nakira sow ma macrifiya nakirana waa inay mid iska waafaqaan ama macrifay isla noqon ama nakiray isla noqon labadaana waa inay mid ahaan iska waafaqaan macrifo iyo nakiro labadaa mid ahaanba iska waafaqi haddama ila socotiin culimo haye jiimka maxaynu nidhi ifraad iyo taniyo iyo jamac saddexdaasay mid ahaan iska waafaqi ama mufrad bay isla noqon ama musannay isla noqon ama jamac bay isla noqon mufrad iyo musane iyo jamac saddexdaana mid ahaanbay isla noqonayaan ama waa mufrad ama waa musane ama waa jamac ugu dambaynoo daal ah lab iyo dhadig weey ama labbay isla ahaan ama dhadig bay isla ahaan waa nactiga xaqiiqigiihi eeg hadda nactiga xaqiiqigiihi tilmaanta iyo la tilmaamo inay afar tobankaa qodob ee halkaa ku qoran afar ka mida inay iska waafaqaan ayaa lagama maarmaana waa nactiga xaqiiqiga ah nactigu hadduu sababi yahay shanta u horreeyunbay laba ka mida iska waafaqayaan maxaan ku idhi nactigu hadduu yahay hee dheegnactigu hadduu sababiya shanta u horeeya unbay laba ka mida iska waafaqayaan shanta u horeeya waa shantee shanta u horeeya waa shantee eeg saddexda icraabood halbay iska waafaqi macrifiya nakirana halbay iska waafaqi shanta unbay laba ka iska waafaqayaan maxaa soo hadhay sababiga shan baa soo hadhay sow maaha ifraadka iyo tatniyada iyo jamaca oo jiimka aynu hoos gelinnay nactiga sababigu weligii waa mufrad nactiga sababigu weligii waa maxay hadda tilmaamuhu eeg mancuudku isagoo muhanna'a ayuu nactiga sababigu isagu mufrad ahaan mancuudku isagoo jamaca ayuu nactigu mufrad ahaan mancuudku isagoo mufrada ayuu nactigu mufrad ahaan mayla socotiin halkaa waxa kalood inoogu dartaa xagga tadkiirka iyo taaniiskana nactiga sababigu ma waafaqo mancuudka eh kollay nactiga sababigu marfuuc buu sitaa shay la rafcinayo ka dambeeya ayaa jira nactiga sababigu yuu sitaa baynu nidhi wax marfuuca oo la rafcinayo ka dambeeya ayaa jira kolka marfuuca ka dambeeya ayuu nactiga sababigu ku waafaqaa labnimada iyo dhadignimada kaas ama marfuuc buu noqoni ama e, ama mudakar buu noqoni ama mu'anafkiioo marfuuciisa ka dambeeya la eegayo bal hadda eeg nacti hal tusaale ayaan hadda isticmaalaynaayo eeg rajul baan marna nacti xaqiiqiya ka dhiga u samaynaynaa marna nacti sababiya qora labada tusaale jaa rajulun kariimun ailun jaaa rajulun caaqilun waxaan doonayaa waxay ku kala baydhi doonaane jaaa rajulun caaqilun waa sax kariimunba laakiin caaqilun inoogu dah jaaa rajulun caaqilun halkaa yaa tilmaana caaqilun yaana la tilmaame ah haddaba afarta iska waafaqeen balkeena ilan waa xaqiiqiya icraabkii saddexda ahaayay iska waafaqeen jaaa rajulun caaqilun markaan idhaa rafcay iska waafaqeen macrifiya nakiranayo iska waafaqeen nakiray iska waafaqeen ifraad iyo taniiyo jamacna yay iska waafaqeen oo jiimka ifraad tadkiir iyo taaniisna yay iska waafaqeen tadkiir bay iska waafaqeen waa nacti xaqiiqiya afartaasay iska waafaqeen bal haddana rajulkii nacti sabab yaanu samaynaya eega waxaan idhi jaaa rajulun caaqilatun ummuhu jaaa rajulun caaqilatun ummuhu jaaa rajulun caaqilatun ummuhu yaa nactiya halkaa jaaa rajulun caaqilatun ummuhu markaan idhaa yaa nactiya caaqilatun baa nacti ah yaana mancuud ah rajulun baa mancuud ah shantii aynu nidhi laba ka midunbay iska waafaqayaan bal hela shantii ay labada iska waafaqayeen waa labadee icraabka saddexdiisiiya iska waafaqeen rafcay iska waafaqeen macrifiya nakiranaya iska waafaqeen nakiro bes shantaa unbay laba ka mida iska waafaqayaan maxaynu nidhi xagga marka la doonayo ifraad iyo taniya jamac nactiga sababigu waa maxay baynu nidhi weligii waa mufrad hadda waa mufrad bay isla noqday laakiin nactigu weligii waa mufrad xagga tadkiirka iyo taaniiska eeg jaaa rajulun caaqilatun ummuhu caaqilatun ummuhu markaan nidhaa caaqiladu waa nactiga sababiga ehe tadkiirka iyo taaniiska yuu waafaqayaa baynu nidhi tadkiirka iyo taaniiska yuu waafaqayaa kolba kaka dambeeya caaqiladayaa ka dambeeya ummada ummadu dee waa dhadig kolkaa caaqilatun dhadig laga dhigo hadda rajulkii hore la buu ahaa kolka saasuu u shaqayn doona insha allah balila eega hadda baabka nactiga ah culimmada ragga qaar baa sifo ku bedela oo baabu sifa yidhaahda waxaanan tilmaannay inay sifadu ka wanaagsan tahay nacti in la yidhaah waayo khaaliq iyo makhluuqba tilmaantooda sifo waa la yidhaahdaa laakiin khaaliq iyo makhluuqba dee nacti lama yidhah ilahay itlaaqa subxaanahu wa tacaala makhluuqa unbaa nacti kooga la odhanaya annactu natigu imaa raaficun inuu rafciyo limudmarin damiir inuu rafciyo damiirka oo yacuudu u noqonaya lilmancuuti la tilmaamaha mid u noqonaya ow limudharin iyo ismi daahira inuu rafciyo sheekheennu wuxuu yidhi nactiga xaqiiqiga iyo sababiga markaan idiin kala saarayo waxaan idinku kala saari laba dhinac inagu saanu kala saarnay ma garanaysiin sabab iyo xaqiiqi inagu saanu kala saarnay ma garanaysiin maxaynu nidhi tilmaanta hadduu la tilmaamuhu leeyahay waa xaqiiqi baynu nidhi tilmaanta hadduuna la tilmaamuhu lahaynna waa sababi soo saa sheekheennu wuxuu yidhi isagu bal hadda u fiirso nactigu hadduu rafcisanayo kolley nactigu waxa weeye wuxuu u baahan yahy wuxuu rafciyo oo ka dambeeya nactigu hadduu damiir rafcinayo waa xaqiiqi buu ku yidhi hadduu nactigu ismi daahira rafcinayana waa sababi buu ku yidhi xaggaasuu isagu sheekhu ka eegay kolkaa xaggaa uu ka eegay waxa ka wanaagsan xaggaynu inagu ka eegnay laakiin labaduba waa sax sheekha wax kale kuma haysane eh damiirka uu mulaqa ka dhigay baynu leenahay damiirka haduu baris noqdo balka waran unbaynu leenahay intaasunbaa sheekha lagu yar haystaa annactu nactigu imaa raaficun inuu rafciyo limudmarin damiir inuu rafciyo damiirka oo yacuudu u laabanaya ama u noqonaya lilmancuuti la tilmaamaha u noqonaya ow limudharin iyo inuu mid ismi daahira rafciyo mudharku waa ismi daahira nactigu ama ismi daahiruu rafcini ama damiir mancuudka u noqonaya buu rafcini labadaasuu ka dhigay fa walalqismayni labada qaybood kooga hore fa awalalqismayni labada qaybood kooga hore oo minhu nactiga ka tirsan atbic raaci mancuutahu mancuudkiisa maxaynu nidhi fa awalalqismayni daa way naga godayso aha inaan iska kor dhignaa fiican fa awalalqismayni labada qaybood kooga hore oo minhu nactiga ka tirsan atbic raaci mancuutahu mancuudkiisa min casharatin toban ka raaci liarbacin afar ku raaci min casharatin markaan macnaynaya maxaan odhan min casharatin ku raaci maaha hadda war min casharatin waa maxay ka raaci wey haddaad kacdaa ka tagto ee kitaabkii maadan fahmin macnihiisa min casharatin eeg toban ka raaci maaaaliarbacin ku raaci arbal hadda u fiirso ku eeg midi waa ka midna waa ku yaa waxaan kala bedbedelaya xuruufta waa min iyo li lidu waa ku eeg liarbacin afar ku raaci haddaba ka tobanka afar ka mida qaadanaya waa ka koobaad buu ku waa ka damiirka qaadanaya ka damiirka rafcinaya wey ka damiirka rafcinaya waa maxay culima markaa ma xaqiiqiba mise waa sababi xaqiiqi ka tobanka qodob afar ka mida ay mancuudkiisa iska waafaqayaanna waa xaqiiqi uun fa awalaalqismayni labada qayboodka oga hore waa ka damiirka rafcinaye oo minhu nactiga ka tirsan atbic raaci mancuutahu mancuudkiisa min casharatin toban ka raaci liarbacin afar ku raaci fii waaxidin mid ku raaci afartiibuu inoo tafsiilinaya ama tobankii fii waaxidin mid ku raaci oo min wjuhlicraab icraabka wejiyadiisiiya wjuhulicraabkii mid ka mida wayna iskaga waafaqaan horta awjuhulicraabku imisu aha ma saddex baa ma afar baa waa maxay eeg icraabku sidiisa afar buu ah laakiin maanta maxaa loo jeedaa saddex ilin jasmiin kuma jiro ficil buu u gaar ahaaye wuxuu sii fasirayaa markaa ah saddexdaa oo min rafcin rafca ah ow khafdin ama khafdaah aw intisaabin ama nasbaah saddexdiina waa kuwaa icraabkaa waa inay hal iskaga waafaqaan rafcaha khafdaha intisaabka intisaabkaasi waa nasbo kadaa kanoo kale xaale uu yahay ama kadaa kanoo kale isagoo ah min alifraadi ifraadka iyo wa tadkiiri tadkiirkana mid ka mid ah isku waafaqaan ifraad iyo tadkiir war ifraad iyo tadkiir ma yaga islaba ifraad iyo tadkiir ma isleeyihiin ismale ogaanbay sheekha ka toobaha soo gaagaabsanaya ifraad iyo tadkiir ismale iminka haddaan ku idhaa ka waran waxaan ku idhi uun nin iyo rag iyo caaqil baan ku idhi rag iyo caaqil rag iyo maxaan ku idhi iyo caaqil warmaysle ragga yaa waafaqsan oo ka hor yimaada ragga dee dumar baa ka yimaada caaqilkan ayaa ka yimaada majnuun baa ka hor yimaada socaynkaama rag iyo caaqil haddaan isku kaa daro waxaan uga jeedaa marka rag iyo dumar ku caqlil iyo ku aan caqli lahayn afarta halkan ka odhan lahaa ayaa nin iyo caaqil kaa odhanaya waa ogaan waa soo gaabsi haddaba sheekhu min alifraad buu yidhi ifraadka yaa la socda taniye iyo jamac baa la socda taniye iyo jamac baa did u ah watadkiiri buuhi tadkiirkan ayaa didu oo ka soo hor taaniif min alifraadi ifraadka iyo wa tadkiiri tadkiirka iyo wadidi waxa ka soo hor iska waafaji buu ku yidhi ifraad iyo tadkiir iyo waxa ka soo hor jeeda haddaba ifraadka ayaa ka soo hor jeeda ila waxaa muhiima inaan ogaane ifraadka taniya iyo jamc baa ka soo hor jeeda tadkiirkan ayaa ka soo hor jeeda taaniif baa ka soo hor jeeda shan baa beydkaa ku xusan shan icraabkiina saddex buu ahaa sideed ma haysa wa tacriifi tacriifka iyo wa tankiiri tankiirkana mid kamid ah iskaga waafaqaan tacriif ama macrifa isla noqon ama nakira isla noqon tobankii maynaga dhan yihiin waa nactiga xaqiiqiga tusaalihiisii unbaa sheekha kolkaa ka maqan tusaalaha nactiga xaqiiqigii uu leeyahay ka qawlina qowlkeenna oo kaleba weeyi jaa'a waxaa yimid alghulaamu wiilkii ayaa yimid alfaadilu fadliga lahaa jaa'a waxaa yimid alghulaamu wiilkii ayaa yimid alfaadilu fadliga lahaa yaa nactiya ama tilmaana ereyga alfaadilu baa natiya ama tilmaana yaa mancuuda ama la tilmaame ah algulaamu ayaa mancuuda ama la tilmaame jaa jaaa algulaamu wiilkii ayaa yimid alfaadilu fadliga lahaa waa tilmaanaiyo la tilmaamay hadda isku yi waana xaqiiqi afartay iska waafaqsan yihin icraabkii saddexda ahayay iska waafaqeen rafco ifraad iyo taniya jamacnayay iska waafaqeen ifraad tadkiir iyo iska waafaqeen tadkiir macrifiyo nakiranaya iska waafaqeen macrifo wa jaa'a waxaa yimid macahu ninkaa miciisa inankaa fadliga badan miciisa waxaa yimid niswatun dumar baa yimid dumarkoo xawaamilu wada uur leh dumar wada uur leh ayaa la socday inankaa fadliga badan oo inuu fadli badan yahay maxaa lagu garanayaa ilain wuxuu yidhi jaaa waxaa yimid algulaamulfaadilu fadliga waxaa lagu yaqaanaa qofka qiimaha le waxaa lagu yaqaanaa ducafada ayuuna ka tegin dadka ducafadaasoo maadan arag ama taagta daran ayuu eeg eh, xoogiisa kuma xisaabtamo xoogaaga haddaad ku xisaabtanta dee tawbaad odhani ummadda waad ka dhex waa inaad eegtaa cidda kula socota iyo cidda aad ku xidhan tahay dadka waxa ugu xun baa la yidhaahdaa qofka markuu koobkiisa shaaha aa cadbo kabaha gashada koobkiisii shaahaa buu dhameeyey eegi maayo ninka la socdaa war muu shaahay maxaa ka dhiman eegi maayo uu dhaqaaqay inakeenuba or u kacayaaba wararta dad baa kula socdaye dadkii miyaad eegtid duruuftooda miyaad iyaga ogaatid maxaanku kiciyey hadaba inankan iminka jaaa alghulaamulfaadilu layidhi fadliga waxaa lagu siiyey ducafaa la socota ducafadiina kama tegin wa jaa'a macahu maciise waxaa yimid niswatun dumar dumarku sidoodaba dee rag dhallinyara ma gaadhayaan ilan waa hulaam baa lagu yidhi waa inan dhallinyara ninkaniye waa dumar haddana dumarka oo xawaamin wada uur leh dumar wada uur leh ayaa la socday buu ku yidhioo dee kolkaa aayar buu u socday oo sidaad ogtahay waa ninkaa daadahaynaya weeye yaa tilmaana halkaa hadaba tilmaantii mee waa xawaamilu awla tilmaamuhuna waa niswatu waa la tilmaamihii haddaba tilmaanta iyo la tilmaamuhu hadda maxay iska waafaqsan yihiin markaan eegno iraabka saddexdiisii qaybood rafco ifraad iyo taniya jamcna ifraada ifraad iyo taniya jamci maxay iska waafaqeen jamac bay iska waafaqeen nakiro iyo macrifana maxay iska waafaqeen nakiray iska waafaqeen tadkiir iyo taaniina maxay iska waafaqeen taaniis bay iska waafaqeen oo dhadig bay isla yihiin halkaa waxaynu kaga soo baxnay nactiga xaqiiqiga ah ayaynu bartaa kaga soo baxnay waxaynu u gelaynaa nactiga sababiga ah ayaynu u gelaynaa wathaaniyalqismayni labada qaybood kooga labaad waa ka ismiga daahirka a qaadanaya ilain wuxuu nidhi beydka koobaad nactigu inuu damiir rafciyo iyo inuu ismi daahira rafciyo labadaa mid weeyaan buu ina ka ismiga daahirkaa rafcinaya waa ka labaa waa sababigii wa haaniya lqismayni labada qaybood kooga labaad oo minhu nactiga ka tirsan afrid ifraadi ifraad iyo taniyo iyo jamac saddexdaa markaad doonaysa nactiga sababiga ah weligii ifraadi oo mufraduun ka dhig muxuu laazimaaba inu nii taniyada iyo jamaca iyo mufradnimada nactigu hadduu sabab yahay muxuu laazimayaa ifraad wa taaniyal qismayni labada qaybood kooga labaad oo minhu nactiga ka tirsan afrid ifraadi oo weligiiba mufrad ha ku ahaado wa in jaraa walow jaraa haba dureersado almancuutu la tilmaamuhu haba dureersado hayra mufradin isagoon mufrad ahayn haddii la doono mancuudku haba dureersadaba isagoon mufrad ahayn oo mufradba yuuna noqonin halkaa hadaba wain jara almancuutu hayra mufradin markaynu nidhi waa mancuudku musane ha ahaado ama mancuudku jamac ha ahaado ama mancuudku mufrad ha ahaado haba yaraate eh adigu kaa wuxuu doonay ha noqde eh kaas mufrad u ogow xagga tadkiirka iyo taaniiska maxaynu nidhi yuu waafaqaabaynu nidhi tadkiirka iyo taaniiska yuu waafaqaabaynu nidhi marfuuca ka dambeeya ayuu waafaqaa soo caynkaa ma aha wajcalhu nactigaa ka dhig fi taaniisi xagga taaniiska iyo dhadiga wa tadkiirihi xagga tadkiirka iyo labka dhigidda mudaabiqan mid waafaqaya lilmudhari ismiga daahirkaa ka la daahiriyey almadkuuri ee la sheegay xagga dambe lagu sheegay yuu waafaqayaa tadkiirka iyo taaniiska yuu ku waafaqayaa buu yidhi ismiga daahirka ee ka dambeeya ayuu ku waafaqayaa buu ku yidhi xagga tadkiirka iyo taaniiska shan buu inoo soo celiyey muxuu ka haddaba tobankii saddexdii icraab iyo macrifiya nakiro shantaa laba kamida ayay iska waafaqayaan manmancuudkiisa shantaa uu ka aamusa icraabka nactiga sababigaa iyo mancuudku waa inay iswaafaqsan yihiin isma khilaafi karaan xagga icraabka macrifada iyo nakiradana waa inay iswaafaqsan yihiin shantaa qodob laba ka mida inay isku waafaqaan waa daruuri mayla socotiin hadda wathaaniya alqismayni labada qaybood kooga labaad oo minhu nactiga ka tirsan afrid ifraadi oo mufrad ka dhig wa in jaraa walow jaraa haba dureersado almancuutu ka mancuudka ee la nactiyaynayaa hayra mufradin mufrad hayrkii isagoo ah mufrad hayrkiiba ha ahaada hadduu doonayo wajcalhu ka yeel fi ta'niisi xagga dhadiga iyo wa tadkiiri xagga labkana mudaabiqan mid waafaqaya lilmudhari ka la daahiriye almadkuuri ee la sheegay tusaalihiunbaa inoo dhiman mihaaluhu tusaalihiisu qad jaa'a waxa yimid xorrataani laba hablood oo xor ah ayaa yimid labadaa habloodoo mundaliqun uu tegayo zawjaahumaa raggoogii ay tegayaan alcabdaani ee addoommaha ahaa laba habloodoo xor ah oo raggoogii addoommada ahaa ay tegayaan ayaa yimid waanio gabadha xorta ama addoon baa guursan kara waa mas'ala fiqhiya mas'ale fiqhiya weeyaanoo gabadha iyadoo xor ah min addoonihi ma guursan karaa waad arki waan arki fiqigaad insha allah ku arki doontiin biidn illah waana masale adag oo imaamu shaafici la weydiiyey ayaa halkan soo hoos gelaysa masale aad u adag ayaa xidhiidh lale tan lafteeda maa xidhiidh bay la leedahay nin najaaroo guri dhakada ka saaran oo meel laba nin oo guri dhakada ka saaran oo jiingad yar iska gargaraacanaya ayuu midi jiingadii ka soo dhacay saa markuu uga soo dhaco dhulka ku soo dhacay uunbuu geeriyooday kii kale ma garanaysaa dul saarna uunbaa sii eegayoo naxdintii unbay sina islaantii ka furantay islaantiisii warka dhintay bal hal ha jooge ka nool ee naxay ee saaxiibkii dhintay maxaa islaanta ka furay ya waa masale imaamu shaafici waa maxaa ka nool ee ila saaxiibkii baa dhintaye ma hadal xataa maynu hadlay baad moodaysa ma hadal wax hadala oo kelmad ah oo ka soo baxay ninkaasi ma jirto waxa wey saaxiibkii unbaa dhintay saadu saaxiibkii u dhintay dee isna islaantii unbaa ka furantay markii horu waa si wanaagsan su-aashaa waa lagaga jawaabi karaa uu sheekh maxamed kaga jawaabay laakiin jawaabtaa jawaabaan ahayn buu imaamu shaafici bixiyey waa sax laakiin taana waa lagaga jawaabi karaa waa sax wey wuxuu yidhi miaalu qad jaaa waxaa yimid xorataani laba dumar oo xora ayaa yimid oo munaliqun ay tegayaan zawjaahumaa raggoogii alcabdaani addoommada ahaa waxaan doonayaa yaa halka nactiya yaa tilmaana ah. ee munaliqun baa tilmaana yaana la tilmaame ah, ka la tilmaamaya waa kee xorataani haddaba markaan eegno icraabka ma isku waafaqsan yihiin saddexdee iraab ma isku waafaqsan yihiin ma rafca wa isku waafaqsan yihiin rafco iyo nasbo iyo jer way isku waafaqsan yihin maxay isla yihiin hadda rafcay isla joogaan waayo dee xorataankana alifkun baa lagu rafciye waa musane calaamada rafcahaba ku kala baydhaane munaliquna waa mufrad munsarif oo damuun baa lagu rafciyey rafcay isla joogaana waa iswaafaqeen soo halkaa ima haysin inay iswaafaqeen icraabka ay isku waafaqeen ka warrama nakiriyo macrifana maxay isla yihiin nakiray islayihin xorataanna waa nakiro mundaliqna waa nakiro haddaba maxaan isku ogayn ifraad iyo taniy iyo jamac saddexdaa maxaan isku ogayn ifraad iyo taniyo iyo jamac saddexdaa maxay isla noqonayeen baynu nidhi nactiga sababi weligiiba waa mufrad walow kala mancuudka uu yahay ee mancuudkiisu musanaba ha ahaada ama jamc hadda xorataani isagoo musanno ah ayaa mundaliqii musanne aan laga dhigine mufrad loo daayey xagga tadkiirka iyo taaniiska maxaynu nidhi nactiga sababigu yuu waafaqaa tadkiirka iyo taaniiska wuxuu waafaqaa ayo ka ka dambe iminka mundaliqani waa lab xorataanna waa dhadig mundaliqa maxaa lab looga dhigay waa su-aasha aan isweydiinayno mundaliq maxaa lab looga dhigay ilanka la tilmaamaya waxarartaanu waa dhadige waxaa mundaliqa lab looga dhigay kii uu rafcisanaye faacilka ahaa ayaa zawjaani zawjaahumaa ah zawjaagani hadda waa musane marfuucoo faacila mundaliqaana qaadanaya waa lab dee lab ha laga dhiga markaa qad jaaa waxaa yimid xorrataani laba xor ayaa yimid labadaa xor oo mundaliqun ay tegayaan zawjaahumaa labadoodii nin alcabdaani ee addoommada ahaa wa miluhu kan waxa lamida wa miluhu kanoo kale weeyi ataa waxaa yimid ghulaamun wiil wiilka oo saa'ilatun ay su'aalanayso zawjatuhu xaaskiisu can daynihaa daynteedii almuxtaaji lahu loo baahnaa dayntii loo baahnaa mid eh, inan ay xaaskiisu weydiisanayso ayaa yimid buu ku yidhi haddaba ataa hulaamun yaa hadda la tilmaame ah markaan idhaha ataa hulaamun saa'ilatun yaa la tilmaame ah hulaam baa la tilmaame ah yaana tilmaan ah saa'ilatun ayaa tilmaan ah hulaamun waa la tilmaame saa'ilatunna waa tilmaanta lafteedii hadda mayla socotiin hulaam waa la tilmaame saa'ilatunna waa tilmaanta lafteedii haddaba markaynu eegno nactigani waa sababi waayo icraabkii unbay isku waafaqeen oo rafcay isla yihiin nakiriya macrifana nakiray isla yihiin labadaa unbay shantii hore iska waafaqeen amaa markaan eegno tadkiirka iyo taaniiska hulaamku waa labe saa'ilada maxaa dhadig looga dhigay dee zawjadan ka dambaysa u waafaqayaayoo dhadiga xagga ifraad iyo taniya jamacna mufrad baynu isku ogaynoo saa'iladu waa mufrade wa miluhu kanoo kale weeyi ataa waxaa yimid hulaamun wiil wiilka oo saa'ilatun ay su'aalanayso zawjatuhu zawjadiisii can dayniha daynteedii almuxtaaji loo baahnaa lahu ay ilayhi xaggiisa looga baahnaa in sha allahu tacaala cashirkeennii bartaa ayuu inoogu ega labada ma badna cashirku runtii ardaydu ha isku dayaan xifdiga inayna isdhiganin cashar cashar inay u soo qaybaan waxaa kaloon idinku baraarujinaya imtixaankii kitaabkani wuu taagan yahay ogaada sidii beriga dhawaydna ha is odhanina malaha wiig baa laysa siinaya lagu soo qaybe qaybeeh imtixaankeennii wuu taagan yahay labadan wiigee soo socda insha allahu tacaala ayuu inagaga eg yahay inuu kitaabku ku dhammaado labadan ee hadda fooda inagu soo haya ayuu inagaga dhammaan doonaa insha allahu tacaala kolkaa maadaamood laba wiig haysatid labadaa wiig sii diyaargarow oo soo akhri su'aalaha waxaa inoo qaadan doona laba xalqadood baa inoo qaadan doona maanta xalqatu sibawayhi muxyidiin abibakar cabduraxmaan soo ma fadhiyo muxyidiin ma fadhidaa muxyidiin abibakar cabdiraxmaan xaadir walaa hayru xaadir muxyidiin waa isla muxyidiin baa guddoomiyaha xalqadaasa isago guddoomiyaha muxyidiin maaha waaye cabdiraxmaan jaamac moxamed oo isla xalqadaasa xalqatu sibaweyi muxyidiin mamaqaya cabdiraxmaan waaye soo dhowow insha allah xalqadaha kale maanta marti waxay u yihiin xalqada xalqatu sibaweyhi iyo xalqada ibnu hishaam alansaari ibnu hishaam alansaari guddoomiyahoogiime ibnu hishaam alansaari ha istaago sulaymaan cabdilaahi salaad sulaymaan cabdilaahi salaad ama cabdilaahi maxamuud jaamac guddoomiyuu ha istaago axmed sheekh baa waaye axmed sheekh istaag sheekh labadaa xalqadood soo yaro dhowaada welibana waxa ay ku tartami doonaan labadaa sheekh waynu arkaynaaye su'aalo aynu weydiinayno oo ku saabsan cashirkeenni shalay toole ayay labadaa sheekh ku tartami doonaan marka hore waxaan weydiinayaa cabdiraxmaan ayaan su-aasha weydiinayaa oo ka socda xalqatu sibaweyhi ka socda cabdiraxmaan jaamica muxamed cabdiraxmaan kaana waa akhawaatuha tira ahaan waa imisa adaa qabsanaya marka hadduu su-aashiisa khaldo saddex iyo tobanka noo tiri haye kaana asbaxa adxaa amsaa dalla baata saara maxaa tidhi fatia haye infaka maa zaala maa barixa maa daama waxbaa ka dhiman sheekha waxbaa kaa dhiman sheekh labiyo toban baad keentay ya haa jazaaka allah khayr waad sheegtay waaye sheekh axmed adiga su-aasha sheekhaan ku weydiinaynaa waxa weeye saddex iyo tobankaa ah, maxaa mutasarif taama maxaa mutasarif naaqisa maxaa jaamida saddex iyo tobankaa ah. toddoba ayaa mutasarif taamaa toddobadaa noo sheeg sheeg waa toddobada ugu horeeya ya ha kitaabku waa sax weeye sheekh kitaabka waa sax wey mayde waa tartan sheekh sheekhiwkaadi waa si wanaagsan toddobadaa noo sheeg toddobadaa waa sax weeye kaana saara baata asbaxa amsa dhalla xabad baa ka dhiman marku soo celi mar labaad kama ogolaanayno insha allah kaana waa kow haye amsaa asbaxa dhalla saara baata xabba waaxida ayaa dhiman xabba waaxida ayaa dhiman may xaba waaxida nacam adxa jazaaka allaahu khayran labada xalqadood waxa sita xalqatu sibaweyhi ayaa sidata sidaynu arkayno oo xalqatu ibnu hishaam alansaari ibnu hishaam alansaari malaha labada sheekh baa nexwaa ku kala fiicnaa miya ibnu hishaam iyo sibawey ma saasa ibnu hishaam iyo sibawy sheekh axmed sheekh cafwan eh, adigaan ku weydiinaya waxaad eegaysaa mutasarifka naaqiskai imisuu ahaa afartaa sheeg sheeg fatica infaka maazaala maa barixa sheekh jaamidku waa imisa labadaa sheeg layse iyo maadaama jaamidka maxaa looga jeedaa sheekh cadceeddaa la dhigayoo u adkaaday sow maa xaalad keliya waa maxay xaaladaasi jazaaka allaahu khayran nacam waxaad iiga warantaa kaanad mutasarifka taamka ah imisaa ka imanaya mutasarifka taamka ah imisa dariir shanta ka imanaya noo sheeg sheeg maadi mudaaric amar masder sheekh waad ka faa'iidaysanaysaa hadda la soco mar baan u ogol lahay mar labaad baan u ogol lahay inuu ku noqdo xabad baa kaa dhiman sheekh ku noqo mar waa maadi kow mudaaric laba amar saddex masder afar ismi faacil jazaaka allahu khayran sheekh waxaan ku weydiinayaa bal waxaad ii tusaalaysaa amarkii ii tusaali kaana e, kaana oo amara waxaad ii tusaalaysaa oo mubtadiya khabarkiiba qaadanaysaa kaana amara oo mubtadiya khabar ku jirta ha si wanaagsan maxaa tidhi kun rajulan kariiman jazaaka allaahu khayran away haddaba ismigii ismigii baan kaaga baahanay sheekh away ismigii ya waa anta qarsoon khabarkiina away faacilkiina haa maxaa tidhi faacil male baad u jeeddaa faacil maxaa tidhi haye faacil faacil ma leedahay mise male faacil way leedahay haddaba faacilkii baan kaa rabnaa anta sheekh axmed ka warran masaladaa xaajigu waxau yidhi arrinkaa faacil way leedahay waana anta buu yidhi kaana waa qawaatuha faacil ma leeyihiin mise faacil ma leh hadday faacil leeyihin kaana hadday faacilladan aw faacilkeygii ya faacil ma laha jazaaka allaahu khayran waar waa barbarree ma argaysiin labadii sheekh wayse soo gaadheen kaana waa akhawaatuha faacil ma leh hadda cashirkeennii maanta waxaynu ku sheegaynay xataa inna waa akhawaatuha kaana waa akhawaatuha inayna faacil lahayn danna waa akhawaatuhaba faacilla baynu nidhi waaye sheekh axmed su-aal baan weydiinaya sheekh waxaan ku weydiiyey saara waxaad iiga keentaa maadigeega iyo mudaariceega iyo amarkeega saddexdaa bal ii keen saara wey waaba sidanay tahay uun haye ha waa yasiiru haye sir sheekh saare aanku weydiiye masiin baa horta mise waa saad waa saad ka warran cabdiraxmaanow saara masiin baa mise waa saad waa saad weeyaan waayi waa sax wey waa saad wey af carabiga iyadoo siinaa jirta laakiin tasiinkii wuu socday weeyi saara wuu socday weyi saaradaas markay saadka tahayna wuu ahaaday weeyi iska ilaaliya inay isaga kiin khaldamine nacam waxaan dib ugu soo noqday sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdiraxmaan waxaan ku weydiiyey dalla amarkeega balkeen inagu waynu dhegaysanaynaa marti un baynu nahay culimo ha maxaa tidhi dallala waayahay bal mar ku noqo mar ku noqo culima u kaadiya dalla wuu ahaaday ayaan doonaya amarkeegii dalla wuu ahaaday amarkeegii mar ku noqo haye waay waa sheekh axmed sheekh haye waa maxay dil sheekh axmed oo mar ku noqo waaye labadaa xalqadood ee xalqatu sibaweyhi iyo xalqatu ibni hishaam may waydin dhaaftay su-aashii taagnaada labadiinna xalqadood baa loo bandhigayaa waxaa ku horaynaya xalqadda cabdiraxmaan uu ka soo jeedo oo ah xalqatu sibaweyhi yaa xalqatu sibaweyhi u kacaya xalqadda yaa difaacaya warma adiga cabdiraxmaan ninkaasi maxalqadda ah waarba istaag haye nacam jazaaka allah khayr waa sidaa ay tahay wey dalla saddex siyood buu amarkeegu ku yimaadaaye saddexda siyood ee amarkeegu ku imanayo waxaa ka mida sidaa ay tahay in loo daayo eeg dalla iyadoo sidanabay mar tahay wuu ahaaday oo maadiya marna dalla ahaw bay noqonaysaa saasay amar ku noqonaysaa nacam sheekh gebagabadii baynu maraynaaye sheekh axmed waxaan weydiiyey zaal amarkeegii baan weydiiyey zaal amarkeegii sheekh zaal amarkeegii kan zaal amar male waa caynka mutasarif naaqisa weeyaano dee maanta iyo mudaaricunba ilahdeen ma amar baan isku ogeyn amar iskumaynaan ogeyn insha allahu tacaala culimo halkaas ayuu maanta inoogu egaanayaa labadaa xalqadood waa isbarbar yaalin sidaynu arkayno waxaa inoo ballana xifdiga iska dhegaysiga maalin maalin halkan ardayda aan ku qiimeeyo mooyaane guddoomiyeyaasha xalqaduhu xalqad kasta waa inay ka soo dhegaystaan welibana xaadiris baan rabaa wiigan labadan wiig ee soo socda wiigeennan hadda socda maaha labadan wiig ee soo socdaba xaadiris baynu rabnaa sida kitaabku markuu sii dhammaanaya aynuu sii xaadin jirnay markii horeba insha allah wa shukran jaziilan